bafi kale lawaa barbardaac iyo badin bafi kale lawaa qabiyaha xumaan iyo baxmideeya weeyaan aqaysbortis weeye qubbilaa dhulkeena kulan wacan dhegaystayaal meel kastaad joogtaan iyo siduu idiin soo gaaraya maqalka k n n waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duhur k n n magaalada muqdisho Magic System, hees maqal wanaagsan waa talaad waa khamiis taariikhduna waa afar iyo labaatanka bisha agoosto sanadka labada kun wararkan maanta kusoo qaadan doona barnaamijka ciyaaraha waxaa qayb ka noqon doona maxamed saalax oo gebi ahaanba iskaga tegaya liverpool iyo naadiga riidis oo durba calaamadeysatay beddelka xidigaasi waxaa kaloo eegi doonaa arsenaal oo iska iibinaysa ciyaaryahanka gabriel magalhees iyo sidoo kale iyadoo la ogaaday beddelka xiddigaasi waa kuma xidigii arsenal beddelka uga dhigan doonta daafacaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ganaris waxay u dhaqaaqaysaa weeraryahan u ciyaara amaba ka ciyaaro horyaalka brmer liaga waa kuma xidigaasi barnaamijka ayay qayb ka tahay liverpool oo heshiis shaqsi ah la gaartay xidigay doonaysa inay kooxdooda soo daraan barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa manchester united oo muddo dheer waayi doonta xidiga lagu magacaabo masa mounti kadib markii la ogaaday inuu halis yahay dhaawaca soo gaara ciyaaryahankaasi wararkaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona sidoo kale kama marna suuqa kaliibsiga ciyaartoyga oo aan soo qaadan doono wararka uga xiisaha badan muddaduu hawada ku jira barnaamijka ciyaaraha waxaa farsameynaya salaad cabdulaahi aniguna waxaan ahay luul maxamuud ee mar kale soo dhowaada waa tahay haddaan eegno markan kooxda gaanaris ayaa waxay diyaar u tahayba inay iska iibiso ciyaaryahanka lagu magacaabo amaba daafaca uga ciyaara ee gabriel magalhees xidiga reer baraaziil ayaana diyaar u tahay ayaa leeyahay gaanaris inay iska iibiso ka hor intuuna xirmin suuqa kaliibsiga ciyaartoyda xidigan ayaa tababaraha kooxda gaanaris michael arteta waxauu horaantii toddobaadkan uu beeniyey wararka sheegaya inay kooxda diri doonto gabriel magalhees balse weli waxaa muuqanaysa in xidigan ay iska fasaxayso kooxda arsenal la yiraahdo michael arteta ayaa wuxuu meesha ka saaray shakiga ku jira mustaqbalkiisa xidigan kulankii arsenal la ciyaareysay kooxda crystal bales kooxaha horyaalka sacuudiga ka ciyaara ayaana inta badan xiise u muujinaya saxiixa xidiga reer baraasiil ganres ayaana waxay iska diraysaaba gabriel magalhees haddii ay helaan beddelka xidigaani iyadoona haatanba soo calaamadaysanaya xidiga ay beddelka uga dhigi lahaayeen ciyaaryahankani arsenaal ayaana diyaar la leeyahay inay iska dirto gabriel magalhees ganars ayaana waxay doonaysaaba inay beddel uga dhigato xidiga daafaca uga ciyaara kooxda crystal bales ee lagu magacaabo mark makuhi kaasoo arteta uu taageero weyn u muujiyey islamarkaana maamulka kooxda uu sheegay tababara mekel arteta in arsenaal ay gacanta ku soo dhigaan xidigaasi isla mar ahaantaana uu beddel kaga dhigto gabriel magalhees oo u muuqata inuu kooxda iskaga tegayo Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxay qorsheynaysaa inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga weerarka uga ciyaara naadiga Brighton xiddiga lagu magacaabo Evan Ferguson Michael Arteta ayaana wuxuu xoojinayaa kooxda Gunners maadaama tartamo kala duwan ay sugayaan sida horyaalka Premier League oo xagaagii hore aad ay ugu tartameen balse ugu dambeyntii ay Manchester City ka dulqaaday haatanna mar kale arsenal waxay diyaar u tahay inay horyaalka brimer leaga u tartanto xitaa ay gacanta kusoo dhigto sidoo kale tartanka champions leaga ayaa xagaagan ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ganaris iyo weliba koobka kale ee maxalliga ah ee laga dhigo horyaalkaasi brimer leaga ayuu arteta diyaar u yahayba inay kooxdiisa hanato arteta ayaana maamulka kooxdaasi waxa uu sheegay inay kooxda kusoo daraan weeraryahanka reer ireland ee lagu magacaabo evan ferguson iyadoo eh, diyaar u tahay in xidigan ay soo qaadato naadiga eh, arsenaal wuxuuna ka mid yahay ciyaaryahankan xidigaha ugu fiican kooxda brighton waxaana kooxdiisa uu ku hogaamiyey labadii kulan ee lasoo dhaafay horyaalka brimer leaga guulo waaweyn oo uu gacan ka siiyey ciyaaryahankani arsenaal ayaana farguusan u dooneysaba inay garab ka ciyaarsiiyaan inay ka garab ciyaarsiiyaan amaba ay bedel kaga dhigaan gabriel jesus waqtiyada uu dhaawac ku maqan yahay inuu maaragta booskiisa buuxiyo haddii uu joogana uu ka garab ciyaaro ayay doonayaan kooxda kubadda cagta ee arsenaal xidigaas ayayna diyaar u taala leeyahay inay gacanta ku soo dhigaan arsenaal ayaana suuqan kale iibsigii si weyn u gashay iyadoo xidigo badan oo cusub kooxda kusoo dartay sida kai hafartis diglan rice iyo weliba timber iyo xidigo kale welina haatan suuqa ayay ku jiraan oo waxay doonayaan inay ciyaaryahano kale gacanta kusoo dhigaan oo ay kooxda xoojiyaan dhanka kale hadaan eegno warar badan oo dhankaasi naadiga liverpool laga keenayo ayaa waxay sheegayaan in maxamed saalax uu iskaga tegayo kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kale saxaafadda dhankaasi horyaalka sacuudi carabiya ayaa waxay sheegayaan in maxamed saalax uu ku biiri doono kooxda al-itihaad inta lagu guda jiro suuqa kaliibsiga xagaagani naadiga al-itihaad ayaana haatan xidigaha ee ka qaatay qaarada yurub waxaa kamida a ah ciyaaryahanka lagu magacaabo karim benzema iyo xidigo kale welina waxaa la leeyahay waxay diyaar u tahayba inay ciyaaryahano kale gacanta ku dhigaan heshiiska uu saalax ugu biirayo horyaalka sacuudiga ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxay noqdeen mid suuradgal ah amaba aada loo sii rumaystay kadib booqashada madaxweynaha al-itihaad ee magaalada liverpool een wargeysyada dhankaasi magaalada riyaad ka soo baxa ayaana waxay sheegayaanba inay isku xiran yihiin baaragtida kooxda reer england iyo weliba dhiggeeda sacuudiga taasoo ku saabsan in maxamed saalax uu xagaagan naadiga al itihaad ku biiro sacuudi carabiya ayaana waxay sheegayaan in liverpool ay markii hore eh, iska diiday in xiddigan ay fasixi karto balse haatan naadiga liverpool iyo sidoo kale kooxda eh, al itihaad layirahdo maamulkeeda ayaa waxaa laleeyahay heshiis hoose uu dhex maray maxamed saalaxna liverpool gebi ahaan waa uu iskaga tegayaa wuxuuna dhammaystiri doonaa heshiiska uu ugu biirayo naadiga al-itihaad ee ka ciyaarta horyaalka sacuudi carabiya horyaalkaasi ayaa suuqan waxaa aad ugu biiray xidigo badan oo caan ka ah qaaradda yurub oo magacyo waaweyn ku leh iyadoo horyaalka sacuudi carabiyana uu ku dadaalayo sida horyaalkaas uu noqon lahaa horyaal international ah, internashonaala islamarkaana horyaalada ugu xiisaha badan uu qayb kaga noqon lahaa iyadoo xidigo badan loo qaadanayo welina ay suuqa kusii jiraan maamulka iyo sidoo kale kooxaha horyaalka sacuudi carabiya maxamed saalax ayaana waxaa laleeyaha waxuu qayb ka noqon doonaa magacyada waaweyn ee ku biiri doona horyaalka sacuudi carabiya weliba xagaagan amaba intuu furaya suuqan kala yibsiga ayaa la filayaa maxamed saalax inuu ku biiro kooxda kubadda cagta al itihaad liverpoolna waxay daydayi doontaa xidigan bedelkiisa maxamed saalax ayaana wuxuu muhiim ka yahayba kooxda kubadda cagta liverpool iyagoo xitaa doonaya in xagaagan ay ku dagaalamaan xidigaani balse waxaa loo badinayaa in sidaasi ay isku macsalaameyn doonaan saalax iyo weliba liverpool waa tahay weli waxaad dhageysaneysaan barnaamijka ciyaaraha k n n ayuu idinkaga imaanayaay markaan haddaan eegno naadiga liverpool ayaa waxaa la sheegayaa in xidiga lagu magacaabo federigo jeyse ama u aqoonsatayba beddelka maxamed saalax maxamed saalax ayaa waxaa la warinayaa inuu iskaga tegayo naadiga liverpool isagoo dalab aada u xoogan ka helaya naadiga lagu magacaabo al itihaad ee ka ciyaarta horyaalka sacuudi carabiya ciyaaryahanka reer masar ayaana waxaa la leeyahay waxuu shaki weyn soo galay mustaqbalkiisa liverpool inuu ka tegi doono ayaana loo badinayaa federico jese ayaa waxaa la leeyahay waxay kooxda liverpool ay diirada saari doontaa in xidigaasi ay soo qaadato haddii uu maxamed saalax naadiga ka tago beddelka ugu fiican ee maxamed saalax ayayna liverpool u arkaan jese xidiga la yiraahdo ciyaaryahanka naadiga juventus ayaana waxaa loo arkaa bedelka saxda ah ee saalax haddii uu ka tago naadiga liverpool liverpool ayaana dooneysaba inay xidigaasi gacanta kusoo dhigto jaisa ayaana horaantii sanadkan shagageliyey mustaqbalkiisa juventus waxuuna la leeyahay amaba uu diyaar u yahay ayaa la leeyahay inuu iskaga tago naadiga cajuusta lagu magacaabo ee horyaalka talyaaniga ka ciyaarta liverpool ayaana soo qaadaneysa hadii maxamed saalax oo iskaga tago gegada anfield dhanka kale hadaan eegno manchester united ayaa waxaa haatan la shaacinayaa mason mounti muddaduu garoomada ka maqnaan doono ciyaaryahankan qadka dhexa uga ciyaara naadiga diflis la yiraahdo ayaa xagaagan dhankaasi chelsea kaga soo biiray xidigan ayaa dhaawac soo gaaray waxaa la warinayaaba in muddo lix toddobaada uu garoomada ka maqnaan doono dhankiya muruqa ayaana dhaawac kasoo gaaray ciyaaryahanka reer england ee mason monti monti ayaana horey looga saaray garoomada muddo saddex isbuuc ah kadib markii uu dhaawac kasoo gaaray guuldaradii ee manchester united kala kulantayba kulankii tottenham inkastoo baaritaankii hore oo muujinayay in kaliya uu seegi doono kulamada tottenham iyo arsenal haddana waxaa jirtay rajo dhow oo inuu garoomada dhaqso kusoo laabo kara ah balse haatan baaritaan kaloo lagu celiyey ayaa waxaa la sheegayaaba inuu jiro in xidigan dhaawaca soo gaaray uu yahay dhaawac aad ay halistiisu badan tahay sidaa daraadeedna eh, liverpool waa naadiga manchester united ayaa waxay ka cabsi qabtaaba in xidig reer england garoomada uu ka maqnaan doono ilaa iyo muddo lix toddobaad ah maso monte ayaana haatan halis ugu jiraba inuu seegi karo kulanka brighton ay la ciyaari doonto naadiga manchester united lixii tobanka bisha soo aadan ee sebtembar sidoo kalena waxa uu seegi karaa kulanka ugu horeeya ee wareega gurubyada tartanka champions leaga oo dhici doona amaba la ciyaari doona sideed iyo tobanka bisha soo socoto ee sebtembar manchester united ayaa waxay war fiican ka helaysaaba ciyaaryahankeeda cusub ee dhowaan soo qaadatay ee lagu magacaabo hoyland kaas oo qeyb ka ahaan doona xidigaha manchester united ee kala hortagi doonta markay la ciyaareysa naadiga nottenham forest xiddigan da-da yar ayaa waxa uu kusoo birin adiga la yiraahdo manchester united xagaagaani iyadoo lacag toddobaatan iyo labo malyan oo yuuro ah ee naadigan kusoo iibsatay xidigan ayaana wuxuu qabay dhaawac dhanka dhabarka ah markay kooxda ay soo qaadanaysay isagoo seegay kulamadii ugu horeeyay horyaalka brimer liaga manchester united ayaana waxay la sheegaba amaba loo sheegay in dhaawaca uu muddo dhowr toddobaada ku maqnaan doonaba kooxda uu kaga maqnaan doono balse haatan waxay helaysaaba warar farxad leh oo sheegaya inuu dib u soo laaban doono hoyland xidigan daada yar ayaana diyaar wahaa la leeyahay inuu ka qayb qaato tababarka buuxa ee kooxda koowaad ee manchester united oo ay qaadan doonto dhowr toddobaad kadib kulanka tenham forest ee eh, la ciyaari doonto ayaana la leeyahay ciyaaryahankan qayb ayuu ka noqon karaa inuu kulankaasi ciyaaro ciyaaryahankan ayaana ilaa iyo haatan waxa uu muujin ama uusan muujin wax dhibaataa ah, sidaas u daran inuusan qabin ayuu muujinayaa isagoo diyaar u ah inuu tababarka buuxee kooxda qayb ka noqdo kulanka sabdiga ay ciyaari doonaan manchester united iyo nottenham forestina waxaa la sheegayaaba inuu qayb ka noqon karo wararka liverpool haddaan markaan eegno liverpool ayaa heshiis shaqsi ah waxay la gaartay xidiga qadka dhexa uga ciyaara kooxda lagu magacaabo flaminesi ciyaaryahanka la yiraahdo andre redis ayaana waxay u muuqataaba kuwo weli suuqa ugu jira inay helaanba xidig ka ciyaara qadka dhexe redis ayaana andre waxay u calaamadeysatayba inay ku haboon yahay kooxdeeda isla markaana inay soo qaataan ayay diyaar u yihiin naadiga liverpool ayaa waxay dooneysaaba ciyaaryahan qadka dhexa ka ciyaara iyadoo suuqan intii uu furnaa ee ku fashilantay inay gacanta ku dhigto xidigaha romeo lavia iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo kasaydo ay labaduba naadiga chelsea ay ka dulqaaday liverpool ayaana suuqan dhabarjab aad weyn ama guuldaro ballaaran kasoo gaartay haatanse waxaa laleeyahay waxay isku dayeysaa inay qadka dhexa usoo qaadata xidiga lagu magacaabo andre kadib markii ay soo qaateen ciyaaryahanka indhayarta haddana waxay diyaar u yihiinba inay xidigan kalena ku darsadaan kooxda fluminis la yiraahdo ayaana xidigan andara waxay ku qiimeyneysaa lacag gaaraysa afartan milyan oo yuuro si ay u iibiso ciyaaryahankan liverpool ayaana waxay dalab shan iyo ka gudbisay saxiixa xidiga qadka dhexe halkay afartan milyan ku dooneyso xidiga kooxdan iska leh ee fluminisa dalabkan ayaana wuxuu yahayba mid ay naadigaasi aysan ku qanci doonin islamarkaana way iska soo jiiday maadaama uu aada uga hooseeyo dalabka afartanka malyan oo ayaga ku doonayaan naadiga falamineysa ayaana liverpool waxay ku adkeyneysaa hadday dooneysa in xidigan ay qaadato inay lacagta afartanka malyana ay miiska soo saarto balse weli xidigaasi labada kooxood waa ay ku gorgortamayaan liverpoolna waxay diyaar u tahayba amayd ku adkeysanaysaa inay gacanta ku dhigto oo ay soo qaadato ciyaaryahan andare oo qadka dhexa ka ciyaara liverpool ayaana waxay dareemaysaaba dhankaas iyo qadka dhexe inay baahi weyn ka jirto islamarkaana xidigo dhowr ah ayay usoo qaadanayaan iyagoo xidigo kaleoo muhiimana ku fashilantay balse weli qadkaas dhexa ay doonayaanba inay iska dhisto naadiga liverpool Manchester United ayaa waxay waayi doontaa goolhayadeeda Andre Onana kadib marka xiddigaana marka la gaaro sanadka cusub kadib markii laacibkan ay wada hadleen xiriirka kubadda cagta xulka qarankiisa ee Cameroon oo isla qaateen in dib loogu soo celiyo xulka dalkaasi ee laga eryay intii uu socday koobkii adduunka ee sanadkii lasoo dhaafay Andre Onana ayaa bandhig heer sare ah waxa uu ka sameeyey labadii sii ciyaarood ee horyaalka brimer liaga inkastoo kulankii u dambeeyey la garaacay haddana xidigan ayaa waxauu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiiba ah, isagoo goolkiisa inta badan isku dayayay inuu ilaashado goolal badanna ka badbaadiyey oo laga dhalin lahaaba kooxda ee la yiraahdo manchester united waxaan la sheegayaaba inuu xidigan ka qayb qaybgeli doono tartanka qaramada qaarada africa sanadkan la qaban doono sidaas darteedna manchester united ayaa waayi doonta guulhayeeda koowaad ciyaaryahankan toddobiilabaatan jirka ah oo manchester united ee kasoo iibsatay inter milan weliba lacag gaaraysa afartan milyan oo geni intuu socday suuqa xagaagani ayaa kooxdiisa haatan laga badiyey kulankii ay la ciyaartay tottenham wuxuuna ahaa geesi garab waaye oo dhankaas daafacyada ayaa la leeyahay in maaragtay qaladka ka yimaada balse inta badan uu isaga dadaalayay halka kulankii walfisna uu shabaqiisa inta badan ilaashtay amaba ilaashaday xiriirka kubadda cagta cameroon oo ay farta ku maaragtay ku godan tahay ayaa waxaa la leeyahayba in xidigan ay dib usoo ceshanayaan maadaama horey ciyaaryahankan iyo xiriirka maaragtay dalkiisa ay isku dhaceen haatan Andre Onana dib ayaa loogu celinayaa xulkiisa Cameroon waxauna ka tagi doonaa laleeyahay naadiga Manchester United afar bilood ayayna waayi waa afar bilood ayayna waayi doonaan xidigaani intuu u socdo amaba ciyaaraha qaramada qaarada Afrika marka la gaaro ciyaaraha qaramada qaarada Afrika waxaa jira xidiga badan oo ka ciyaara qaaradda Yurub horyaalka Premier League si gaara ayaa inta badan buwaayaan xidigooda muhiimka ah liverpool oo kale maxamed saalax ayaa ku dhib qabtaa oo marka la gaaro ciyaarista kulamada qaaradda africa inta badan ciyaartooyda waxay soo gudanayaan waajibaadkooda qaran iyagoo ka tegaya kooxaha ay markaasi u ciyaaraan horyaalkaoo meel fiican maraya ayana kooxo badan oo u ciyaaraan xidiga afrikaana waxay waayayaanba xidigahooda muhiimka u ah manchester united ayaana haatanba qayb ka noqonaysa kooxaha waayi kara ciyaartooygooda muhiimka ah iyadoo andare onanana waayi doonto afar kulan oo horyaalka brimer leaga ah afar kulan ayuu ka maqnaan doonaa haddii uu aadaba dhankaasiyo xulkiisa qaranka cameroon manchester city haddaan eegno waxay ku rajaweyn tahay ayaa leeyahay inay lasoo saxiixan doonto xidiga reer bortuqaal ee qadka dhexa uga ciyaara naadiga wolfis ciyaaryahanka lagu magacaabo matias nunes oo afar iyo jira dalab rasmi ah ayeyna ka gudbisay naadiga manchester city wolfis ma dooneysa inay iibiso xidigan inkastoo ay man city dalab kasoo gudbisay manchester city ayaana waxaa lagu kalsoon yahayba inay xidigan ee soo qaadan karto sitiisanka ayaana waxay sidoo kale indhaha ku haysaa ciyaaryahanka reer england iyo kooxda crystal bales ee lagu magacaabo ise oo shan iyo jira kadib markay iskaga hartay raacdadii ay uga jirtay xidiga reer baraaziil ee qadka dhexe uga ciyaaray naadiga westeham ee lagu magacaabo lucas baketa labadan xidig ayay markaan indhaha ku haysaa ayaa laleeyahay kooxda manchester city tottenham waxay diyaarineysaa dalab konton milyan oo geni ah oo ay ku gudbinayso ciyaaryahanka garabka weerarka uga ciyaara kooxda wolfis xidiga waa xulka qaranka welise xidiga ee lagu magacaabo johnson haatana u ciyaara kooxda nottenham forest ayaa la leeyahay waxay dooneysaaba inay gacanta kusoo dhigto weeraryahanka arsenaal ee nicolas bebe oo sideed iyo jira ayaa wuxuu go-aansaday inuu ka tago horyaalka dalka sacuudiga ee isaga oo iska diiday dalab uu ka helay dhankaas iyo ee horyaalka turkiga xidigan ayaana doonayaba horyaalka sacuudiga inuu aado chelsea ayaa waxay usoo jeedineysaa weeraryahankeeda lukaco oo haatan soton jira naadiga inter milan noo ciyaara balse juventus ay dooneyso inuu ogolaado inuu tago dhankaasi horyaalka sacuudiga ayay ku dhiirgelinayaan amaba usoo jeedinayaan kooxda chelsea ciyaaryahankan romeri lukaco ayay chelsea rabtaa inay iska dirto xidiga xitaa kuma qanacsano chelsea labadooduna waxay diyaar u yihiinba inay kala tagaan waa naadiga chelsea ayaana dooneysa in xidigaani dhankaasiyo sacuudiga ay usii jeediso Juventus ayaa waxay diyaar u tahay inay bixiso dalab gaaraya soddon iyo shan malyan oo geni si ay ugala soo wareegto eh, Chelsea Lukaku hase yeeshee waxay marka hore u baahan yihiin ayaa la leeyahay inay iska yiriyaan Dusan Vlahovic oo ay Chelsea doonaysa inay soo qaadato waxaana qiimihiisa xiddigan lagu sheegaa inuu gaarayo kontan malyan oo geni xidiga qadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Morocco iyo kooxda Fiorentina ee lagu magacaabo Sofian Amrabat ayaa meel gaar ah ku qaadanaya tababarka waxaana laga dhex saaray ciyaartooyda kale ee kooxdiisa maadaama ciyaaryahankan uu isku diyaarinayo inuu ka tago kooxda Fiorentina islamarkaana uu ku biiro dhankaasi naadiga reer England ee Manchester United Tottenham ayaa waxay iska diiday dalab ay ka heshay Barcelona oo amaah ah kaasoo ku doonaysay ciyaaryahanka qadka dhexa uga ciyaara kooxdani xidiga lagu magacaabo goofani kaasoo doonaysa inay qaadato kooxda kubadda cagta barcelona balse naadiga tottenham ayaa dalabkaasi amaahda ah iskaga diiday amaba ku celisay kooxda kubadda cagta ee barcelona la yiraahdo tottenham ayaana waxay dooneysaaba in xidigani ay kooxda ku sii haysato islamarkaana ay iska fasixin naadiga tottenham ayaa xagaagan waxay weysay ciyaaryahanka harri kane oo bayer munij ku biiray xidigan ayay ku faraadeegtay iskuna dayday inay gacanta ku haysato balse ugu dambeyntii waa laga diiday oo xidigan waxa uu doonayeyba inuu gebyahaan iskaga tago kooxda tottenham taasina way u suuro gashay oo waa uu ka tegay kooxda isagoo ku biiray dhankaasiyo bayer munij iyadoo saacadii u dambeeyey la warinayay in harri kane uu seegay eh, sawirka wadajirka ah oo sanadlaha ah oo ay galaan dhammaan ciyaartooyda kooxda bayer munig xidigan ayaa waxaa la sheegay inuu maaragtay ka maqan yahay eh, dhankaasi jarmalka islamarkaana uu soo aaday dalka ingiriiska halkaasoo ugu dhashay cunugiisii afaraad si usoo dhaweeyay ilmihiisa afaraad ayuu iskaga soo tagay ayaa jarmalka isagoo haatan ku sugan dhankan iyo ingiriiska sawirka wadajirka ah oo sanadlaha ah oo sanad kasta ay galaan xidigaha kooxda bayer munich ayuuna seegay ayaa la leeyahay xidiga u ciyaara kooxda bayer munich iyo xulka qaranka ingiriiska ee lagu magacaabo harri kiin waa tahay dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha keyna inaad kala socoteen ee tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo